alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaaraka clى nabiyina mxamedi wclى alihi waasxaabihi ajmaciin alihbaaru bاladii wlalifi wاllaam maa qiila ahbir canhu bاladii khabr can اladii mubtada'an qablu اstaqr wma siwaahumaa fawasithu sila cayiduhaa khalafu mucdi takmila naxwu اladii darabtuhu zaydun fada darabtu kana zayda fadri اlma'hada wbiladayni wاladiina wاllatii akhbir muraaciyan wifaaqa almuhbati qabuulu ta'khiirin wa tacriifin lima ukhbira canhu haahunaa qad xutima kada alghinaa canhu biajnabiyin aw bimudmarin shardun faraaci maa racaw wa akhbaruu hunaa bial can bacdi maa yakuunu fiihi alficlu qad taqadama imsaaxa sawqu siilatin minhu lial ka sawqi waaqin min waqallaahu lbaطl wain yakun ma rafaca silatu al damiira hayriha ubiina wanfasal alkhbaaru waramid biladii can اladii ladii laga waramo iyo walalifi wallaami alif iyo laam laga waramo hada maxaluha maa wixii qiila la yidhi akhbir waran canhu ay bihi asaga ku waran biladii can iladii ladiina ka waran khabarunkaa khabar weeye can iladii ladii ayuu khabar ka yahay mubtada'an xaal uu ladiiga mubtada yahay istaqara xaal uu sugnaaday qabluu horay xaal uu ku sugnaaday wamaa waxaa siwaahumaa labadaa ka soo harayna fawasidhu dhexda geli silatan xaal uu sila yahay silada oo caa'iduhaa caa'idkeeda khalafu mucdi takmilati dhammaystiranka kan bixiyey beddelkiisa uu yahay naxwu ladii darabtuhu zaydun weeye fadaa hadalkani kaana wuxuu ahaa darabtu zaydan ee fadri baro nin alma'khada makaanu qaadashada baro ee baabkani naxwiyiinta waxay u guntaan liikhtibaari aaalib ninka aalibkaa naxwada dalbaya in ay imtixaanaan oo bal naxwada inuu baaric ku noqday iyo inuu wax ka kala dhiman yahay iyo si loo garto qolyaha sarfiyiintaba baabu tamriin baab la yidhaahdo ayaa waxay u dejiyaan liikhtibaari aalib aalibka inay ku imtixaanaan oo waxay ku leeyihiin qara'a jacfar oo kale la ekaysiiye qaabkaad ula ekaysiina ayaa la eegayaa sarfiga haddii aad taqaano way kuu sahlan tahay haddii kalena waa kugu adkaani naxwiyiintana waxay ku leeyihiin ismi jumlo ku jiro ismiga alladii kaga khabar naxwada haddii aad taqaano dee way kuu sahlan tahay inaad kaga khabarto haddii aadan aqoonninna way adkaani waayo awalan horta mawsuul iyo siladiisii waa inaad taqaano iyo qawaaciddeedii iyo shuruudii ay lahayd mubtade iyo khabarkiisa iyo mutaabaqadooda waa inaad garani damiir iyo marjiciisa iyo meesha loo celiyaa waa inaad garani waxyaaba noocaasaa loo shardiyaa asmaada sadaarada laasimta iyo asmaada tankiirka laasimta iyo asmaada kale waa inaad kala taqaano asmaada in la idaafeeyo iyo inaan la idaafaynin labadaba aqbali iyo asmaa idaafaba ayan ku bannaa waxaasoo idil waa inaad taqaano haddaadan aqoonin ikhbaarun biladii waa kugu adkaanaya waa yahay ee ujeeddada loo jeedaana waxa weeye taswiir ahaan u faham baabka ismi jumlo ku dhex jiro ayaa waxaa lagu leeyahay ismigaa khabar ka dhig waxaadna mubtado ka dhigtaa laba arrimood mid un alladii inaad mubtada ka dhigto iyo furuucdiisi alladii allati alladaani allataani iyo almawsuula inaad mubtada ka dhigto ismigaa jumlada ku jirana aad khabar ka dhigto waddadii aad mari lahayd ayuu doonayaa inuu ku baro ismi jumlo ku jiro alladii kaga khabar haddii lagu yidhaahdo shaqada lagaa doonaya waxa weeye awalan aladii mubtada ka dhig awalkana dhig ismigaa alladii ismi mawsuul weeye isagoo mubtada awalka dhig ismigii ku khabar lagu lahaayee jumlada ku jirayna isagoo marfuuca jumlada u dambaysi oo khabarulmubtadaya inta soo hadhayna ismiga mawsuul ee mubtadaha ahaayee alladii sila uga dhig waayahay silada caa'id ayay u baahan tahay ismigan aad ku khabartay ee jumlada ka midka ahaa booskii aad ka qaadee damiir dhig damiirkaana caa'id ka dhig intaasaad qabanay oo keli ah alladii mubtadaad ka dhigi ismigii ku khabar lagu lahaana isagoo marfuuca ayaad gadaal dhigiyoo khabarulmubtadaya jumlada inta soo hadhayna silaad ka dhigi siladaana waxaad caa'id oga dhigi ismigan aad khabarka ka dhigtay booskii aad ka qaadaan damiir dhigi damiirkaasaad caa'id ka dhigi miaal musanifka miaalkuu maray darabtu zaydan waa ficli iyo faacil iyo mafcuulun bihi zaydantan mafcuulu bihigaa ku khabar lagu yidhi zaydan mafcuulu bihigaa khabar ka dhig baa lagu yidhi ismi mawsuulla khabar oga dhig shaqadii aan sheegnay waxa weeyaan ismi mawsuul horta mubtada ka dhigoo alladiidah zaydkii nasbisnaayee mafcuulu bihiga ahaana isagoo rafcisanoo khabar ee dambaysi oo alladii zaydun dheh jumlada inteeda kale darabtudii weeye dhaxda geli alladiidii mubtada ahayd iyo zaydkii khabarkii ahaa u dhexaysiiyoo silo ka dhig silada caa'idkeedana waxaad ka dhigi zaydan mafcuulu bihi buu ahaaye meeshii aad ka qaaday mafcuulnimo wey damiir dhig damiirkaana caa'id ka dhig oo alladii darabtuhu zaydun dheh alladii kii darabtu aan garaacay huladiiga zaydun zayd wey darabtu zaydan taada ku khabar haddii lagu yidhaahdo ka warran alladii mubtada ka dhig tadiina damiiru rafcayay welba ahayd laakiin mutasil bay ahaydee munfasil u bedel jumladana u dambaysiiyo khabarulmubtada ka dhig oo alladii ana dhih inta soo hadhay jumladana sila ka dhig ee ta'da meeshii aad ka qaadayna faacil bay ahayd damiir damiirulghayba ahay u noqdo alladiidii faacil ka dhig oo waxaad tidhahdaa alladii daraba zaydan ana alladii kan daraba garaacay zaydan zayd marartu bizaydin ayaa waxaa lagu riyeeray zayd ka ku khabar zaydkii bacda kuma jirtay garo zayd ku khabar wey bacdii ka reeb zaydka keligii asagoo rafcsan gadaalli ismi mawsuulla awalka dhig oo mubtada ka dhig inta soo hadhayna sila ka dhig ba baa jaraysay zayd soo ma aha zayd meeshai aad ka qaaday damiir dhig ba'da ku jar caa'id ha noqdo waxaad leedahay alladii marartu bihi zaydun intaa ubaad ka qabani shaqo kalena ma jirto intaasuu ka hadlaya waayahay marka lagu weydinaya qaabka lagu weydinaya lafteedaa imtixaan ah oo qaab qumanoo caadi ah alladii mubtado ka dhigee ismigaa jumlada ku jira ku khabar lagu dhihi maayo tacbiirkaa lagu isu dabamarinayo waxaa lagu leeyahay alladii khabar ka dhig ismigaa jumlada ku jirana mubtado ka dhig loomana jeeda ee ismiga jumlada ku jiraha khabar ahee isaguu mubtada ma aha baabka xataa siduu u baabeeye eg alikhbaaru biladii buu yidhi alikhbaaru warramid biladii ladii lagu warramayo lafdiga saasuu u qoran yahay oo ladiidaa khabar ah ayaad moodaa loogana jeeday ba'daa bimacnaa cana oo alikhbaaru biladii cani ladii ladii laga warramayo walalifa wallaami al laga warramayo ismi jumlo ku jirana khabar uu noqonayo su-aashiina waatane maa wixii qiila la yidhaahdo akhbir warran anhu ay bihi asaga ku waran ismigii jumlada ku jira weeye canhuda waxa u ujeedo oo maada ay ku dhici maa ismigii qiila lagu yiray akhbir waran canhu ay bihi ismigaa ku waran biladii can ladii lafdiga aladiina ka waran lagu yire khabarun ismigaa khabar weeye horto maada waa mubtada qiila akhbir canhu biladiina waa ismiga mawsuul siladiisii khabarunna waa mubtadaha khabarkiisi biladiina maqsuudun bilafdihiiba wey maa ismigii qiila la yidhee akhbir waran canhu ay bihi ismigaa ku waran biladii can iladii ladiina ka waran khabarunkaa khabar weeye can iladii ladii buuna khabar ka yahay mubtada'an xaal uu ladiigaasi mubtada yahay istaqara xaal uu sugnaaday qabluu horay xaal uu ku sugnaaday awalka la dhigayo waayahay alladii horay baad dhigtay mubtadaad ka dhigtay ismigii ku khabar ugu lahaana isagoo marfuucaad gadaal dhigtay jublada inteedii kale wamaa waxa siwaahumaa labadaa ka soo haray alladiidii mubtadaha ahayd iyo ismigii aad ku khabartay wixii ka soo haray fawasidhu dhexda geli silatan xaal uu sila yahay silada oo caa'iduhaa caa'idkeeda khalafu mucdi takmilati dhammaystiranka kan bixiya khaliifkiisii uu yahay jumlada yaa dhammaystiraya khabarka ismigan aad khabarka ka dhigtay ee jumlada dhammaystiray meeshii aad ka soo qaaday khaliif oga dhiga oo meeshaad ka soo qaaday damiir dhig damiirkaana caaid ha noqdo intaasu u jeedaa wamaa shayga siwaahumaa labadaa ismi kii mubtadaha aad ka dhigtay iyo kan khabarka aad ka dhigtay ka soo haray fa wasid gelihu maa siwaaha silatan xaal uu sila yahay silada oo caa'iduhaa caa'idkeeda khalafu mucdi takmilati mucdi takmilaha khabarkii buu ku wadaa kaanaad khabarka ka dhigtay cayduhaa caydkeeda khalafu mucdi takmilati kaamilnimada kan bixiyey waa khabarkiiy khaliifkiisii uu yahay damiir aad meeshii aad ka soo qaadda ad dhigtay naxu ladii darabtuhu zaydun weeye alladii kii darabtu aan garaacay hu ladiiga zaydun zayd weeye fadaa hadalkani kaana wuxuu ahaa markii hore darabtu zaydan oo zaydkan khabarka aad ka dhigahays mafcuulu bihi buu ahaa waagii hore booskiisii ayaa damiir dhigtood cayd dhigtay ismiga fadaa hadalkani kaana wuxuu ahaa darabtu zaydan ee fadri ogowniyahowni baro alma'khada makaanu qaadashada ama sida wax loo qaato baro wbladayni wladiina wlatii ahbir muraaciyan wifaaqa almuhbati wa ahbir waran biladayni can ladayni ladayni ka waran iyo wladiina iyo walati muraaciyan xaalaa tahay mid ilaalinaya wifaaqa almuhbati kan la sugay waafaqi alladii mubtada ka dhigoo ismigaa jumlada ku jira ku khabar marka lagu leeyahay alladii mufrad mudaker ah ismiga mawsuule ku dhacawi ma alladii ubaad weligaa daba taagnaani may kan laguu sugayee ku khabar lagu leeyahay kaasaad eegi ismiga mawsuulood keenina kaasaad waafajin oo darabtu hindan hadday arintu tahay hinda ku khabar he alladii darabtuhu hindun dhihi maysid ilaa hindadu mu'anaf weeye soo ma mufrada muanaa weeye ismi mawsuul mufrad muanaa ismiga mawsuulee ku dhacaad isticmaalayo allatii baad isticmaali oo waxaad leedahay allatii darabtuhaa hindun waa yahay darabtu zaydayni azaydayni oo taniyaku khabar lagu yidhi alladaani dhe oo ismi mawsuul taniya mudakare ku dhacaya ayaad isticmaalayo alladaani darabtuhumaa azaydaani dhe darabtulhindayni hindayni oo taniye mu'anaa ayaa ku khabar lagu yiri allataani dhehe taniye mu'anaa ee mawsuulkii ku dhacaya isticmaale allataani darabtuhumaa alhindaan yacnii ismigan laguu sugee ku khabar lagu leeyahay sida uu yahay ayaad waafajin ismiga mawsuula ee mubtadaha aad ka dhigiyood keeni intaasu ujeeda wabiladayni wa ahbir ku khabar biladayni caniladayni ladayni ka khabar oo taniye ismi mawsuula wladiina jamc mudakar ismigiisii mawsuul iyo walatii mufrada mu'anaaa ismigeedii mawsuul jamca mu'anadku waa la mid muraaciyan xal a tahay mid ilaalinaya wifaaqalmuhbati ismiga laguu sugay waafaqii ismigan ku khabar lagu leeyahe laguu sugay waafaqiisa xaalaad ilaalini qabuulu takhiirin wa tacriifin lima uhbira canhu haahunaa qad xutima kadalghinaa canhu biajnabiyin ow bimudmarin shardun faraaci maa raacow qabuulu takhiirin dibudhig aqbalidii iyo wa tacriifin macrifanimo aqbalidii qad xutima waa la waajibiyey limaa shay baa loo waajibiyey uhbira lagu warramayo canhu ay bihi asaga lagu warramayo bihi asaga laga warramayo bihi asaga lagu warramayo haahunaa halkan alghinaa kaaftoomid canhu xaggii laga kaaftoomo biajnabiyin lagu kaaftoomo ow bimudmarin lagu kaaftoomaa shardun shardin weeye kadaa xaaluu kaa hore la mid yahay ee faraaci ilaali maa waxa racaw naxwiyiin ay ilaaliyeen halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ismiga ku khabara lagu leeyahay oo ismi mawsuul khabar ha u noqdo lagu leeyahay waxaa la shardinayaayoo shardi ah ismigaa mawsuul ee inta aadan keenin ismigan aad ku khabri toddoba shardi ayaa loo shardiyaa ismigan ku khabar lagu leeyahay ee khabarka ka dhig ismi mawsuulla mubtada ka dhig ismigaa aad ku khabriya toddoba shardi ayaa la shardiyaa afar shardi musanifka matniguu saaray saddex shardina wuu ka tegey toddobadaa shardi shardiga hore ismigan ku khabar lagu leeyahay macrifanimo waa inuu aqbalayo ismi la macrifayn kara waa inuu yahay shardi wey shardi labaad ismi dib loo dhigi karaa waa inuu yahay oo taakhiir aqbalayo shardi saddexaad ismi laga kaaftoomi kara waa inuu yahay oo heerkii lagu kaaftoomi ismi meesha u caynoobay waa inuusan ahayn shardi afraad mee booska u yaalla damiir waa in la dhigi karo afartaa shardi musanifkaa qoray saddex shardina wuu ka tegay oo ismi nafyi laazimaya waa inuusan ahayn ismi nasba laazimaya waa inuusan ismi macnaha rafca waxaan ahayn laazimayana waa inuusan ahayn waa shardi labaad shardi saddexaad uu ka tegey jumladan ismiga uu ku jiraa jumlo sila noqon karta waa inay tahay toddobadaa shardi ayaa la shardiya toddobadaa shardi afarta musanifka uu qoray shardiga hore waxa weeyaan ismiga waa inuu aqbalayo tacriif ismi macrifanimaba aan aqbalaynin ku khabar in lagu yidhaahda asixi mayso xaalo iyo tamyiiz ku khabar in la yidhahdo darabtu zaydan mujaradan mujaradanta ku khabar oo khabar ka dhig in la yidhaahdo laa yejuus sababka waxa weeye meeshan ismiga laga qaaday damiiraa la doonayaa in la dhigo damiir caa'id noqon raba hee marba hadduusan macrifanimo aqbalaynihin damiir see uu noqonayaa ah, damiirna waa acrafulmacaarif marka macrifanimo horta waa inuu ismi la tacriifin kara waa inuu yahay markaaba macrifa yuusan ahaanayn haddii uu doone booskiisa ayaa la dhigi rabaa damiir damiirna acrafulmacaarif weeyaane macrifanimo waa inuu aqbalay shardi wey qabuulu tacriifin aaniyan tahiir waa inuu aqbalaya ismi sadrulkalaamle waa inuusan hayn ismu shardi iyo ismulistifhaam iyo ku khabar in lagu yidhaahdaba ma bannaana waayo ismiga lagu khabraya jumlada loo dambaysiin rabaayo in la dibdhigaa la dooni ismiga marba taakhiir hadduusan aqbalaynin laguma khabri karo shardi labaad wey shardi saddexaad ismigan inta laga kaaftoomo waa in heyrkii lagu kaaftoomi karo miaalkaad ku garan doonto ee damiir jumlo rabdinayey ku khabar in lagu yidhaahdaa laa yajuus ma bannaano oo waxaad tidhaha zaydun darabtuhu zaydun mubtada darabtuhu jumlada khabar weeye jumladana waxaa rabdinhayaa damiirka mafcuulu bihigaah damiirkaa ku khabar in lagu yidhaahdo alladii kaga khabar ma bannaana sababka waxaa weeye damiirka maba laga kaaftoomayo waayo jumluu rabdinhay in laga kaaftoomoo heyrkii meesha la dhigaa maba asaxayso mar haddaayaan asaxaynin in lagu khabraama suuroobayso ee ismigaa waa ismi laga kaaftoomi karo heerkii meesha la dhigi karaa waa inuu yahay waa shardi saddexaad shardiga afraad heerka la dhigaya damiir inuu yahay shardi ah damiir waa in booska la dhigi karo waxaa jira ismi tacriif aqbalayo taakhiir aqbalayo heerkii lagu kaaftoomi kara laakiin meesha damiir aan la dhigi karin sida laba ismi isu idaafaysan ayaad mudaafkii tiree ku khabar mudaafu ilaahigiina usan la soconin hee booskiisa haddii damiir la dhigo dee damiir mudaaf miyuu noqonaya darabtu hulaama zaydin darabtu hulaama hulaamada mafcuulu bihiga ku khabar in la yidhaahdaa laa yejuus wax bannaan ma aha waayo hulaam mudaaf weeye zaydaana ka dambeeyaayoo mudaafu ilayha booskiisa damiir ma aqbalayo damiir lama dhigi karo waayo damiir mudaaf ma noqdo mar hadduusan noqoninna ku khabar in lagu yidhaahdaa laa yejuus waxaa la mid a sife iyo mawsuufkeeda yacni nacti iyo mancuudkiisa mid unku khabarkii kale uusan la soconin iyaduna ma bannaana ilaa damiir nactina ma noqdo mancuutna ma noqde meesha damiir waa in la dhigi karo afartaa shardi musanifkaa qoray saddex shardina wuu ka tegayoo ismi nafyi laazimaya waa inuusan marka ga hore waxa weeyaan ismi nafyi laazimaya waa inuusan ahayn waxaa jira asmaa nafyi la'aanteed aan la isticmaali karin dayaar ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah curayb safiir ayaa ka mid ah ilaa soddon ismi baa la tiriyaa oo nafyi un laazimay nafyi la'aan aan la isticmaali karin asmaadaa weligeed ku khabar in lagu yidhahdaa ma bannaan shardi labaadu musanifka ka tegey waxaa weeye ismiga rafco waxaan ahayn waa inuusan laazimayn ismi weligiiba mansuub ahaanayee nasbaba aan ka tegaynin sida subxaana ee ismulmasder in lagu nasbiyaa laazima isticmaal kalena kuma soo aroorin ku khabar in lagu yidhaahdaba laa yajuusu waayo maba la shardi saddexaad jumlada ismiga uu ku jiraa jumlo silannimo aqbali waa inay tahay ilaa jumlada silaa laga dhigi rabaa mawsuul baabkiisa markii aan soo marayna waxaan soo sheegnay jumlada silada laga dhigayo ilaa shan shardi lix shardi ma ahayd aan usoo sheegnay dee shuruudaasi waa in laga helaa jumladoo jumlo khabariye waa inay tahay oo macna tacajub waa inay khaali ka tahayoo jumlo jumlo kale ku xiran waa inayan ahaynoo jumlo cid walba lagu yaqaana waa inayan ahaynoo mukhaatabku waa inuu garanay shuruudii ayaan la shardini waa yahay toddobadaa shardi ismigii laga helo ayaa ku khabar la dhihi karaa ismigii toddobadaa shardi mid ka mida laga waayeyna alladii kaga khabar in la yidhaahdaa laa yajuus afartaa shardi buu tiriye saddexdaana wuu ka tegey qabuulu qaafka wuu fadxisan yahay ba'da way damisan tahay wawda wuu reeban yahay qabuul waana masder masder calaa wasni faacuul u yimaadaa carabiyada waa ku yaryahay waxaa la sheegaa saddex masder qabuul waluuq waquud saddexdaa masder ayaa la sheegaa ka qabuul weligiin idinkoo qubuul laho qaafka daminaya yaan laytaarki haddii kale sarfiga ma taqaaniin halaydin dhiilfaa laydin qaadi qabuulu ta'khiirin dib u dhig aqbaliddii iyo wa tacriifin macrifeen aqbaliddii qad xutiba waa la waajibiyey limaa shay ayaa loo waajibiyey ukhbira la warramay canhu ay bihi asaga lagu warramay haahunaa halkani haahunaa baabu ikhbaar biladii buu u jeedaa kadaa alghinaa kaaftoomid canhu cantani asalkeedii weeye bimacnaa bal maaha alghinaa kaaftoomid canhu ismigii lagu warramaye laga kaaftoomo oo booskuu yaalle laga qaadi karo biajnabiyin ismi asaga aan ahayn lagu kaaftoomo ow bimudmarin wa bimudmarin damiir lagu kaaftoomo oo booskiisa damiir la dhigi karaa shardun shardi weeye kadaa xaaluu kaa hore la mid yahay ee faraaci ilaali maa wixii raacau naxwiyiin ay ilaaliyeen waahbaruu hunaa bial can bacdi maa yakuunu fiihi lficlu qad taqadama in saxa sawqu silatin minhu lial ka sawqi waaqin min waqa allahu lbaal wa ahbaruu way warrameen hunaa halkani bial can al al xaggeeda ayay ka warrameen can bacdi maa bibacdi maa shay qaarkii ayayna ku warrameen yakuunu uu ahaanayo alficlu ficli qad taqadama mid hormaray fiihi dhexdii ku hormaray insaxa waa haddii uu asaxo sawqu silatin sila dhalaalinteeda minhu xaggii laga dhalaaliyo lialna loo dhalaaliyo ka sawqi waaqin waaqin dhalaalinteedii weeye min waqallaahu lbatalla laga dhalaaliyo alikhbaaru biladii walalifi wallaami ayuu ahaa baabka wuxuu ka soo baxay alikhbaaru biladii alif iyo laam ismi mawsuul oo eh, laga khabrayo ayuu halka sheegaya almawsuulaa ismi jumla ku jiraa ku kabar kaga khabar inaad tidhaahdaa way bannaan tahay toddobadii shardi ee haddeer aan soo shardinayna waa loo shardini afar shardi oo kalena waa loo shardini toddobadii shardi ayaa loo shardini afar shardina waa loo shardini afarta shardi matnigaa laga qaadanaya awalan ismiga ku khabar lagu leeyahay jumla ficliya waa inuu ku jiraa ismiga al khabar lagu leeyahay jumla ficliya ah ismiga waa inuu ku jiraayo jumla ismiyo mubtada iyo khabar iska saaran waa inuusan ku jirin jumla ficliya waa inuu ku jiraa shardi wey shardi labaad ficliga macmuul uu leeyahay waa inaan la hormarinin oo jumlada waa inuu ficliga u horeeya labadaa shardi si cad buu u sheegay musanifka wa akhbaruu hunaa bial can bacdi ma yakuunu fiihi lficlu jumladu waa inay ficliyatu u jeedaa qad taqadamaana waa inaan ficliga laga hormarin oo ficliga waa in lagu bilaabaa labadaa shardi sidaas ayuu u sheegay laba shardina wuxuu ku sheegay insaxa sawgu silatin minhu lial ficligaa waa inuu yahay ficli silatu al laga dhalaalin karo yacni ficli wasfi laga dhalaalin karaa waa inuu yahay wasfigii alsila u noqon jiri wasfiga alsila u noqdaana waxaa laga dhalaalinaya ficli mutasarif ah. isla markaana manfi aan ahayn ficli mutasarifee manfina aan ahayn ayaa laga dhalaalinayay labadaa shardina ku dar afartaa shardi ayaa la shardiyay jumladu waa inay ficliya tahay ficliga waa inuu u horeeyaa jumladoo macmuul uu leeyahay waa inaan la hormarinin jumlada ficliga waa inuu mutasarif yahay manfi waa inuusan ahayn afartaa shardi marka la helo ayaa jumlo ismi ku jira alkaga khabar lagu dhihi karaa miaalka musanifka waqallaahu lbaal waqaa waa ficil baadi allaahu waa faacil albalana waa mafcuulkii labadan ismi allaahu iyo albaala ayaa waxaa ku bannaan kolba mid inaad tidhaahdo al kaga khabar haddii aad tidhaahdo kaga khabar allaahda hore faacilka ah waxaad leedahay alwaaqi lbaطla allaahu alwaaqi ismigii ku khabar lagu lahaa isagoo marfuuce gadaal dhigi waa qaacidadii ubaad mari booskiisina damiir ayaad dhigiyo caa'id ka dhigi alwaaqi albaطla allaahu alwaaqi kan ilaaliyey albaطla geesiga ilaaliyey allaahu alla wey waa yahay albaطlada ku khabar haddii lagu yidhaahdana alwaaqiihi llaahu lbaطlu baad leedahay albaطladii mafcuulka ahayd iyadoo rafcsan gadaal u dhig booska ay taallana damiir dhighe damiirka wasfigu mudaafu noqoni markaa alwaaqiihi yacni mudaaf ma ahay mafcuul bihi qolyihii ogolaa wasfiga alwata damiir in loo idaafeyn kara muطlaqanna waa mudaafu ilayh haddii kalena waa mafcuul bihi waxaad leedahay alwaaqiihi allaahu albaطlu alwaaqii kan uu ilaaliyey hi ladiiga allaahu alla uu ilaaliyey albaطlu geesi wey waqaadina shuruudi baa laga hayaayoo jumladu waa ficliya ficligaa u horeeya ficliga waa mutasarif manfina ma aha wa ahbaruu way warrameen hunaa halkan baabu ikhbaaru biladii bial can al al xaggeeday ka warrameen can bacdi maa bibacdi maa shay qaarkii ayayna ku warrameen yakuunu uu ahaanayo alficlu ficli qad taqadama mid hormaray fiihi maaga dhexdii ku hormaray insaxa waa haddii uu asaxayo sawqu silatin sila dhalaalinteeda minhu ficliga laga dhalaaliyo lialalna loo dhalaaliyo ka sawqi waaqin waaqin dhalaalinteeda weeye min waqa allaahu lbaal laga dhalaaliyey wain yakun maa rafaca silatu aldamiira hayriha ubina wanfasal wain yakun haddii uu yahay maa wixii rafacad ay rafcisay silatu al damiira hayrihaa iyadaa waxaan ahayn damiirkii ubiina waa la muujina wanfasala wuu soo halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayh ismi jumlo ficliye ku jiray ayaa waxaa tidhi al kaga khabar waa yahay ismigii asagoo marfuuci gadaal u dhig booska aad ka qaadayna damiir dhigacaa caaidna ha noqdo haddaba damiirka aad booskii ismigii aad ku khabartay aad ka qaaday aad dhigtay damiirkaa laba mid un wey al inuu u noqonayo maya damiirka ee eh, caa'idka ah ee asha u noqonayo laba midun weeye wasfigan marfuuciisii inuu yahay oo faacilnimo ama naa'ibulfaacilnimo uu ku rafcinayay iyo marfuuc inuusan ahayn labadaa midun wey damiirkan ismigan ku khabar lagu yidhi jumlada ficliyada ku jiray ismigiibaa dib u dhigtay boosku ismiga yaalinaya damiir baad dhigtay damiirkaasaana caa'idkii asha ah haddaba damiirkaasi haddii uu yahay marfuucii ficliga mustatir ayuu ahaane faacilkaasi mustatir ayuu ahaane ama naa'ib marfuucaasi mustatir ayuu ahaane hadduusan faacilkii ama naa'ibulfaacilkii ahayn baaris in laga dhigaa waajiba intaasu ujeedaa jeedaa miaal aan ku siiyo darabtu zaydan darabtu ta'daas ku khabaroo alkaga kaga khabar ayaan ku yidhi heetadii damiiru rafca munfasila iyadoo gadaal u dhiga ana weeye darabadiina wasfi ka dhalaaliya addaarib dhe al sila uga dhig zaydna mafcuulnimo ku nasbi ee anada meeshii aad ka qaaday damiir dhig damiirkaana asha u noqdo haddaba damiirkan asha u noqonayo anada faacil soomaayaan ahayn faacilkii wasfiguu noqoni bes mustatir buu noqonaya oo addaaribu zaydan anaad leedahay addaaribu kan garaacay huwa ladiiga huwa meesha ku asturan isla markaana asha u noqoni zaydanna waa mafcuulkiisii anana waa khabarkii mubtadaha waa yahay addaaribu zaydan ana haddaba damiirka haduusa damiirka asha u noqday hadduusan marfuuc ahayn ee mansuub iyo majruur iyo waxyaabaha haddii u noqdo baris inaad ka dhigtaa waajiba darabtu zaydan zaydkaasaa waxaan ku idha al kaga khabar darabtu zaydan zaydkaasaan al kaga khabar ku idha zaydka isagoo marfuuce gadaal u dhig darabadiina addaarib ka dhalaali waa yahay may waxaan u jeedaa faacilkii damiir baris inaad ka dhigtaa waajib macnaha damiirkan u noqonaya asha marfuucii ficliga hadduusan ahayn wasfigan aad keentay marfuuciisii hadduusan ahayn oo marfuucii wuxuu noqday damiir aan asha u noqonaynin marfuucaasi baaris munfasila inaad ka dhigtaa waajib ah sidaa ayuu u jeedaa darabtu zaydan ta'da haddii aad ku khabarto booska ta'da aad ka qaadeen damiir ayaa digii damiirkaasaa caa'ida damiirkaa caa'idkeena faacilkii weeye musatir buu noqoni oo addaaribu zaydan ana waa miaalkii aan horay u sheegay darabtu zaydan zaydku khabar haddii lagu yidhaahdo waxaa caa'id noqonayaa zaydka booskiisa damiir aad dhigtay damiirkaasaa caa'id noqoni ee wasfiga faacilkiisa caa'id ma noqonayo marba wasfiga faacilkiisa hadduusan caa'id noqonin faacilkii damiiri baariso munfasil ee ka dhig oo waxaad tidhaahdaa addaaribu an addaaribuhu ana zaydun addaaribu kan aan garaacay hulladiigaasi ana anigu aan garaacay zaydu zayd wey anadani maxay tahay waa faacilkii daarib oo maxaad baaris oga dhigtay dee waa damiir aan u noqonaynin asha mar hadduusan asha u noqonine meel kale uu ku dhaco baaris in laga dhigaa waajib ah intaas intaasu ujeedaa wain yakun haddii uu yahay maa waxa rafacat ay rafcisay silatu al al siladeeda waxa ay rafcisay haddii uu noqdo damiira hayrihaa asha keerkeeda damiir uu leeyahay ubina waa la muujina wanfasala wuuna soo damiir munfasila baariza ayuuna noqonaya wain yakun maa rafaca silatu ala damiira hayriha ubiina wanfasal beydkani waxaa ku jira jawaasimta markii aan soo marayni qayb laga badnaayoon soo sheegnay ma la sheegi karaa ficlu shardigiiyaa mudaarica jawaabu shardigiina maadi wey marka kaasi waa laga badnaa haalib ma ahayn oo qaar baaba waxay lahayd daruuratu shicri buu khaas ku yahay sida ibnu maalig iyo mubarad iyo ayaa waddadaa marinayay in yakun yakun waa ficlu shardigiioo mudaarica ah. ubiinana waa jawaabu shardigiioo maadi ah marka waa laga badnaa arrinkaa wallahu aclam sala allah wslam wbaarak